cisiiya shaaraf ciheeda hooyaday adabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanta wanaagsan dhegeystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkan kulanka keene wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkan saaxiibyaal waxaan kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn maalin kasta ayaana keenan ka dhegaysataan qodobada horeed maantan idinkugu haynaa waxaana ka mid noqon doona wararka ugu dambeeya ee dhulka falastiin gaar ahaan duulaanka yuhuudda khaza ee ku qaaday waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira dharka shirkadda ay soo saarto waa shirkadda soo saarta dharka cayaaraha ee buma layihaahdo oo xayeysiinta kala laabanaysa cayaartooyda qaranka israel maxaase falastiin ka naqanaa waa xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan qodobada kale barnaamijkeena ku jira waxaa kamid ah koox cayaartooyda dalka turkiga ka tirsan oo la ganaaxay kadib markii gudoomiyahooda uu fiir la dhacay tababarihii ama garsoorihii cayaarta dhadhexaadinayay haweeney ilmo iska soo riday oo laga musaafirinaya gobolka ku nool dalka mareykanka dalka baarmana waxa uu noqday wadanka ugu weyn ee soo saara daroogada loo yaqaano obyanka sidoo kale barnaamijkan waxaa ku jira dadka zimbabwe oo aada ula yaaban markii ay maqleen in wasiirkooda maaliyadda loo aqoonsaday wasiirka maaliyadda afrika ugu wanaagsan iyo sidoo kale dad lacag badan ku bixiya sidii loo dharbaaxi lahaa magaalo ku taala wadanka jabaan xubnihii joogtada nooca barnaamijkana qaybirkeyna kaalinta u soo dhawaada mar kale kulanka keeneen qasheen cantar baa lahayo cimrigii warigee bajaacay iluca waaqif fanaanka ilaahay ha u naxariistay maxamed sulamaan tabe ayaa ku luuqeynayay heystan cimrigiiba jacayl waa qabxun yahay daafuur bay noogu tahay heystan barnaamijkana kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaayo hee boqolabaataniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn warsiiye barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hilka f m sideed iyo siddeetanka waxaa sidoo kale nagala socotaan baraheena bulshada iyo boganaradio kulmi dot com ciidamada nabad soomaaliya ee ku sugan degmada layidhaahdo cadale oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe ayaa lagu soo waramayaa inay gacanta ku dhigeen afar ruux oo eedeysanayaal ah oo baxsad ahaa sidii lagu yiri qoraal lagu daabacay warbaahinta dowladda waxay ku eedeysan yihiin dil sagaalkii bishan ka dhacay deegaan hoostaga magaalada guruceel ee gobolka galgaduud eedeysayaashan muddo labadii maalmood lasoo dhaafay ayaa la baadigoobayay waxaana loo haystay inay ka dambeeyeen dilka laba wiil oo wada dhalatay oo midna uu ahaa macaali dugsi qur halka ka kalena uu ahaa dhakhtar caanka gurceel gobolka galgaduud falka dilka ah waxau salka ku hayaa ana qabiil habeen ka hor ayaanu ka dhacay deegaan u dhow magaalada gurceel ee gobolkaasi galgaduud puntland hadii aan eegnana madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani waxa uu soo magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka waxaana ahayd arrintan mid si gaara ah maalmahan loo hadalhayo ama laga sugayay wariyaha ka eerina ee puntland siciid xasan faarax ayaa warkan soo diray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa goordhoweed soo saaray magacaabidda guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka puntland kaasi oo maalmihii u dambeeyey laga sugayey madaxweynaha iyada oo markaasi uu madaxweynuhu u magacaabay ilaa siddeed xubnood oo markaasi maanta ku dhawaaqay warkan ka soo baxay xafiiska madaxweyne deni ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli khilaaf uu weli ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka puntland ee deegaanada puntland taasi oo weli aan heshiis lagu ahayn baarlamaanka puntland ayaan weli dhinacna u dhaqaaqin kadib markii ay diideen go-aankii ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah markaasina ay sheegeen in ay baalmarsan tahay habka wax loo maamulo ama maxkamaddu ay go-aanka ku gaadhi karto sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ee puntland ayaa badankoodu maanta shir ay ku yeesheen magaalada garowe waxa ay sheegeen in aan marnaba laga aqbali doonin madaxweyne deni in uu guddi isaga markaasi u adeega uu soo magacaabo taasina ay ku tilmaameen inay tahay guddi uu boobayo isla markaasina uu boob wado sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa maalnimadii shalay ahayd isaguna madaxweynaha ku eedeeyey in uu keligiis isku koobay magacaabidda guddiga ee khilaafaadka arrimaha doorashooyinka ee golaha wakiilada si kastaba ha ahaatee madaxweyne deni ayaa maanta si rasmi rasmiga ah ugu dhawaaqay sideedda xubnood ee markaasi loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan xalinta khilaafaadka doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanada puntland la filayo in ay dhowaan ka dhacdo sidoo kale lama oga waxa ay xukuumadda puntland ka yeeli doonto arinta baarlamaanka taasi oo baarlamaanku weli ku adkaysanayaan in labiyo toban bilood ay sii joogayaan isla islamarkaasna warkii maxkamadda aanay waxba ka jirin wariyaha keenan sayid xasan faarax aad buu mahadsan yahay warka wuxuu nooga soo daray magaalada garowe barnaamijka kulanka keenan aadna dhegeysanaysaan dadka barnaamijka kulanka keenan ayaa la socotaa saaxiibyaal ciidamada yuhuudda ayaa weeraro dhimasho badan dhaliyey waxa ay ku qaadeen daanta galbeed ee dhulka la haysto iyagoo duqeymo weli ka wada goobo badan oo ku yaala maranka khaza halkaasoo sidoo kale golaha guud ee qaramada midoobana iyano ay wadaan ama ay soo saareen go-aan ah in xabajoojin deg dega dhaqan galiyo marinka qasa si gurmadka degdega loo gaarsiiyo dadka reer qasa inta la xaqiijiyay afar qof oo falastiiniyiina ah ayaa lagu dilay weeraradii ugu xooganaa ee ka dhacay magaalada daanta galbeed ee dhulka la haysto gaar ahaana halka loo yaqaano janiin halkaasoo ciidamada israel la sheegay inay gantaalo ku rideen koox dhallinyaro ahaa oo sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin goobtaasi ku sugnaa dad kale oo gaaraya ilaa labaatan qof ayaa sidoo kale uu ku jiraan toddoba caruura ah. ayaa iyo shan dumara ah ayaa iyana sidoo kale lagu dilay weerarada yuhuuddu ay ku qaaday marinka rafax oo ku taala koonfurta marinka khaza islamarkaana ah xuduudda masar uu la wadaago ama dalka masar uu la wadaago marinka khaza halkaas waxaa la sheegay in sidoo kale magaalo kale oo khanyunis layiraahdo laba qof oo kale ay ku dileen markii madaafiic israa'iil riday ay ku dhaceen deegaankaasi haweeney magaceeda la yidhaahdo niida ibraahim oo joogta ramala dhulka la ee daanta galbeed ka tirsan ayaa sheegtay in duulaanka jinin uu socday muddo saacada ah isla islamarkaana ciidamadu ay dhigeen dhowr meelood mebro kontarool oo gaadiidka ay ku hubinayeen falastiiniyiintu waxa sheegeen in weeraradani ay sii socdan doonaan iyadoo aana jirin wax arqalada ah oo dabcan dhankooda kaga imaanayay ururka bisha cas ee falastiin ayaa sheegay in milatariga yuhuuddu u qaday tilaabo dheeraada islamarkaana magaalooyin badan oo ku yaala dhulka falastiin uu ka wado howlgallo si gaara loolagu bartilmaameynsanaya dadka falastiin ee loo arko inay taageersan yihiin ururka xamaas meelo badan oo ka mid ah magaalooyinka yuhuuddu haysato ayaa sidaanoo kale waxaa ka taagan xadgudubyo ama dhibaatooyin ay geysanayaan ciidamada israel iyo weerar kale oo joogta ah oo ay ku qaadayaan goobaha dadka falastiiniyiinta ay degan yihiin hay-adaha u dooda xuquuqul insaanku waxa ay ku doodayaan in ciidamada yuhuuddu ay meelo badan oo ku yaala dhulka falastiin ay ka geysteen weerar xaddhaaf ah gaar ahaana meelo uusan dagaal ka socon sida janiin oo rafax iyo marinka rafax oo ah halka kaliya ee sahayda sanfalka ah ugu gudubto dadka marinka gaza yuhuuddu waxa ay sheegayaan in ay ku amrayaan dadka rayidka ah ee jooga khaza iyo magaalooyin kale oo dhulka falastiin ah gaar ahaan marinka khaza in ay si deg deg ah uga baxaan maadaama halkaasi howlgallo gaara ah ay ka wadaan ciidamada israel ayaa sidoo kale howlgallo ka bilaabay magaalooyin kale oo daanta galbeed ka tirsan iyagoo sidoo kale xiray baalyidhi konton qof oo ku sugnaa magaalooyin ay ka mid yihiin ramalla beytlaxam nablas iyo tubas halka layidhaahdo sida ay ku waramayso wakaalada wararka falastiin ee waafa layidhaahdo duulaanka israel ee daanta galbeed ee dhulka la haysto iyo bariga qudus ayaa sidoo kale sare u kacay tan iyo markii dagaalka u qarxay islamarkaana uu dhex maray ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale kuwa ururka xamaas magaalooyin ay kamid yihiin rafax iyo khanyunis ayaa sidoo kale waxaa sidoo kale kor u sii socda duqeymaha ay geysanayaan ciidamada cirka ee yuhuudda in ka badan muddo laba bilood oo duqeymo yuhuuddu ay ka geysanaysay khasa waxaa ku dhintay sideed iyo oo qof oo falastiiniyiina ah oo ay ku jiraan baarere toddoba kun toddoba ah, iyadoo sagaashan boqolkiiba ay barakaceen dadkii ku sugnaa marinka khasa saraakiisha gargaarka bani ayaa sheegaya ama ka digaya in duqeymuhu ay xoog usii socdaan kuwaasoo aada u saameyn kara goobaha ama saameeyaba goobaha caafimaadka dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa weeraray isbitaalka layirahdo kamaal cadwaan oo waqooyi qase ku yaala afeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaana sidaasi sheegay waxaana uu sheegay halkaasi dhowrkii maalmood lasoo dhaafay ina duqeeyey afayeenkan oo ashraf alqudra qudra waxa uu ku qoray barta telegramka in ciidamada yuhuuddu ay barxadda isbitaalka ku ururiyeen kooxdada oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadkaas kuwaasoo u baqeeya hadda ama ka baqeeya in la xiro ama la dilo waxaan ugu baaqaynaa qaramada midoobay ururka caafimaadka adduunka iyo guddiga caalamiga ah laaan qaartacas inay si deg dega ah wax ugu qabtaan si loo badbaadiyo nolosha dadka isbitaalka ku jira ayuu afhayeenkan intaas ku daray weeraradan cusub iyo khasaaraha soo taraya ayaa imaanaya kahor codbixinta golaha guud ee qaramada midoobay oo lagu baaqeeyay in xabajoojin deg dega laga dhaqan geliyo marinka khaza markii ugu dambeysay ee golaha uu kulmo ama arintan ka kulmo ama uu ka hadlo waxay ahayd toddobiy labaatankii bishii oktoobar markaas oo boqol wadan ay u codeeyeen qaraarka jordan ay soo gudbisay oo ku baaqeeyay xaalada biniaadnimo deg ah in si loo dhaqangeliyo ay qasab in xabadda la joojiyo xilligaas dowladda ay kamid yihiin masar iyo mauritania ayaa iyagana ku baaqeeyey ama keenayba golaha qaraartirsigiisu ahaa saddex boqol toddobaatan toddoba e si ay ugu baaqaan kulan kale oo deg deg ah oo golaha ammaanka ee qaramadii midoobay markaasna isku yimaado maadaama ay hore u awoodi waayeen in xal ama heshiiskama dambeysa ay ka gaaraan xaaladda qasa israael ayaa sii wada dhinaca kala duqeymaha ay ka wada qaso iyadoo diirada ugu badan saareysa gaar ahaan deegaanka loo yaqaano kanyunis oo dhinaca koofureeda ah. waxaa kaloo socda baa laleeyahay dagaal ka socda marinka rafax halkaasoo ciidamada yuhuuddu ay weerareen mareykanka waxa uu ku cadaadinayaa dowladda yuhuudda inay kor u qaado weeraradan afeen hadlay waaxda gobolka ee mareykanka ayaa waxa uu yiri waxa aan doonayna waxa weeye in dadka rayidka ah la badbaadiyo magaalooyin ku yaala dhulka falastiin ayaa weerarka xooggiisa uu ka socda xamaas ayaa iina sheegaysa in ciidamada yuhuuddu ay hadda si gaar ah u bartilmaameysanayaan goobaha dadka rayidka ay joogaan gaar ahaan isbitaalada gaar ahaan isbitaalka ku yaala waqooyiga qaza halkaasoo ciidamada yuhuud ay weerareen wararka xamaas maamulka wasaaradda caafimaadka waxa uu sheegay in militariga israel ay galeen isbitaalkaas islamarkaana dadka reydka banaanka ay uga soo saareen hayadaha u dooda gaar ahaan hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca isku xirka biniaadanimada ee oja yiraahdo ayaa sheegtay in isbitaalkaas oo ay ku jiraan shan iyo lixdan bukaana labaiyo toban ka mid ah ay caruur yihiin labana ay hooyeyn ama dumar yihiin waxaanay sheegeen halkaasi in dhibaato xoog leh ay weerarada ciidamada yuhuuddu ay kasoo gaartay milatariga israel ayaa sheegay in ka badan boqolkiiba toban askartooda lagu dilay kasa ay sabab u ahayd rasaas iyagoo isku dhufteen ciidamada kale ee riidan micnaha milatariga waxa uu sheegeen in guud ahaan boqol iyo shan kamid a ah askartooda la dilay tani markii uu bilowday howlgalka dhulka ee kasa iyadoo labaatanna lagu dilay si kama ah sida hadalka u dhigeen sida ay sheegtay isra warbaahinta yuhuudda afhayeen u hadlay ciidamada israel ayaa sheegay in labaatan kamida ah askartooda waliba saddex iyo toban kamida ah lagu dilay rasaas askar kale oo yuhuuda ay rideen taasoo ay daale ay sheegteen ururka xamaas toddobada soo hartay wuxuu uu sheegay inay ku dhinteen shilal la xiriira hubka firirka iyo sidoo kale eh, rasaas wiifto ah oo isla iyagu ay rideen sidoo hadalka u dhigay xoutiyiinta yemen ayaa dhinaca kale oo ay taageerto dowladda iiraan ayaa dhinaca kale waxaa la sheegay inay gantaal ay ku dhufteen markab la aaminsan yahay in laga leeyahay norway kaasi oo sababay in dab u kaco ilaa hadda lama soo warin wax khasaaro nafeeda oo wararkaasi ka dhashay laakiin afeen u hadlay kooxda xuutiyiinta ee yeman jooga ayaa sheegay in markabkan oo magaciisa layihahdo m t sarinda uu salid u waday israel hase ahaatee malkiilayaasha markabkan ayaa sheegay in markabkooda uu ku wajahnaa dalka talyaaniga islamarkaana ay wadeen cunto oo eh, aysan sideen wax eh, markabkooda uusan ahayn nooca shidaalka qaada xuutiyiintu waxay wacad horey ugu mareeyeen inay xanibi doonaan maraakiibta u socota wadan kasta ee israail el u socda wadanku doonaa ka socdee ilaa inta israel ay joojinaysa milanaduulaanka ay ku hayso qasa taasoo xuutiyiintu ay sheegeen inay u muujinayaan taageerada u hayaan dadka falastiin mareykanka ayaa sheegay inuu ka fiirsan doono jawaabta ku haboon weerar kasta oo noocan oo kale ah taasoo ku tilmaamay in si buuxda ay iiraan uga dambeyso afeenka xoutiyiinta yemen oo magaciisa yaxay sariic lihaahdo oo hadalkan ka jawaabayay waxa uu sheegay in markabka la bartilmaamsaday isniintii uu ahaa buu kadib markii shaqaalihii la socday ay diidaan inay ka jawaabaan degniinta ciidamadooda oo ahaa inuu joogsado waxa uu afhayeenka intaasi ku daray in maalmihii lasoo dhaafay maraakiibta maraya yeman ama badda cas ay bilaabeen inay hubiyaan waxaa saaran iyo halka uu u socdo gantaalka ayaa sababay in markabka dushiisa uu dabka kaco hase ahaatee waa waxaana markabkan u suurto gashay in uu dekeda dalka talyaaniga u socday markii dambe si nabadoon uu aado waxayna intaa ay ku darayaan in soddon ka ah shaqaalaha markabka wararku intaa ku darayaan weyaane in soddon ka ah shaqaalaha markabkaasi saarna dhammaantood oo hindi u dhashay aysan waxba soo gaarin markab nooca dagaalka ah oo mareykanku leeyahay ayaa la sheegay markabkan kale inuu caawiyey sida gantaalaha yeman ay u kordhin karaan dagaalka israel ama walaac badan ayaa hadda laga muujinaya waxaana hadda soo baxaya in maraakiibta israaiiliyiintu ay leeyihiin maraya marinka babalmanta ay hadda aada uga walaacsan yihiin sidii halkaasi u mari lahaayeen ilaa toddobiiyo kun oo maraakiib ah oo boqolkiiba toban ganacsi caalamiga ay yihiin ayaa sanad walba mara marinkan markab kasta oo mara kanaalka suweys ee u socda ama ka imaanaya badweynta hindiya waa inuu sidan sameeya baalm halkaasi qasab ay ku tahay inuu maro xuutiyiinta dalka yeman ka dagaalamaya ayaa dagaal xoogla waxay kula jiraan dowladaha dowladda dalkaasi ka jirtay oo dowlada carabeed ay taageeraan waxaana horey u qabsadeen dhowr magaalo oo waaweyn bishan bilowgeedii waxay sidoo kale dhowr mar saan u weerareen maraakiib kale oo ay sheegeen in ay u wadeen sahay xukuumadda yuhuudda ee duulaanka dadka falastiin ku wada waa wararka ugu waaweyn ee falastiin la xiriira kuwaasi laakiin maalin walbo talaadaha barnaamijkeena waxaa ku dhageysataan xubinta wax kabar wadamada caalamka toddobaadkan waxaan si gaara ah ugu eegi doonaa bal waxaan falastiin ka naqaano And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena wax ka bar wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegeysataan kenen toddobaadkanna xubinteenna waxaan kaga hadli doonaa waayaha dalka falastiin أنا دمي فلسطيني falastiin oo loo yaqaano dowladda falastiin waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala galbeedka qaaradda aasiya waa dal intiisa badan ay yuhuudda xoog ku haysato waxaana magaalooyinka ugu waaweyn ka mid ah qudus ramallah daanta galbeed iyo qaza dhulka dalkan falastiin oo yuhuuddu ku qabsatay dagaalkii lixda cisho ee dhacay sanadkii kun iyo sagaal boqoliyo toddobiyo lixdankii wuxuu xuduud la leeyahay masar jordan iyo lubnaan oo yuhuuddu ay ka xigto iyo badda mediteraninka oo dhinac ka saaran caasimada dalkan waa qudus waxaase jira magaalooyin kale oo dowladda hadda jirta ay ku shaqayso sida ramalla oo kale khaza ayaa ah deegaanka ugu weyn dhulka falastiin qaramada midoobey ayaa mas-uulka ah kormeerka iyo la socoshada dowladnimada falastiin waxayna qaramada midoobey ku leedahay kursi aan joogto ahayn ama waxaa loo yaqaano kursi sharafeed falastiin hadda waxay xubin ka tahay ururka jamacadda carabta ururka shirweynaha islaamka ururka ay ku jiraan dowladaha aan la aqoonsan iyo ururo kale tiro dadka falastiin waxaa lagu qiyaasaa in ka badan shan milyan oo ruux waxaana dalkan looga hadlaa afka carabiga oo ah luuqada rasmiga ah dalkan waxa uu madax banaanadiisa qaatay novembar sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo hase ahaatee waxa uu kursi ka helay qaramada midoobay dhammaadkii labada kun iyo labaiyo tobankii falastiin waxaa laga adeegsadaa lacagaha dalalka jordan masar iyo tan maamulka yuhuudda waxaana gaadiidku isku dhaafaan dhanka midiga dadka afafka yaqaana waxay magaca falastiin ku macneeyeen dhulkii barakeysnaa ee u dhexeeyay webiga urdun iyo badda mediteraneanka markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka qaramada midoobay ayaa meel marisay qaraar qasab ahaa oo yuhuudda lagu dejinayo gobolka bariga dhexe laguna qaybinayo dhulka falastiin qaraarkaas oo tirsigiisu ahaa boqol iyo siddeetan iyo waxaa diiday dowladihii xilligaasi carabta taasoo keentay inuu qarxo dagaalkii carabta iyo yuhuudda u taageero ka helisay reer galbeedka dagaalkaas oo socday ilaa iyo kunsagaalboqoliyotoddobayolixdankii yuhuuddu waxay ku qabsatay dhulka falastiin waxaana ay xataa qabsadeen ilaa buuraha golan haytisa syriya diinta islaamka ayaa ahaa diinta rasmiga ah ee dalka falastiin waxaana bulshada dalkaasi wax ka badan boqolkiiba sagaashan ay yihiin muslimiin islaamku waxaa la aaminsan yahay in dhulka falastiin uu gaaray qarnigii toddobaad markaas oo gobolka shaam ay gaartay khilaafadii raashiduun ay hogaaminayay cumar bin khadaab ilaahay ha ka raali noqdee magaalada qudus ee caasimadda falastiin waa magaalada saddexaad ee muslimiinta waana halka uu ku yaalo masjidka alaqsa oo ah halkii laga dheelmiyey suubanaheena maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee sidoo kale waa halkii qiblada ahayd ama loo tukan jiray ka hor kacbada masjidkaanuu laaminsan yahay in la dhisay sanadku markuu ahaa lix boqol waxa uu qaadaa ama ku tukan karaa in ka badan shan kun oo ruux xagga dhaqaalaha haddii aan falastiin dhaqaalaha ugu badan waxay ka heshaa dalxiiska waxaana dadka ugu badan ay tagaan bariga qudus daanta galbeed iyo qasa oo muddo dheer go-doonsan dhaqanka haddii aan dadka falastiiniyiintu waxa ay dhaqanka kala mid yihiin dadyoga kale ee carbeed waxaana aad ay caan ugu yihiin xirashada cimaamada cad ee midabada madowga leh taasoo caan ku ahaa hogaamiyihii xurriyadda falastiin iyo yaasir carafaad kubadda cagta ayaa aada looga xiiseeyaa dalkan falastiin inkastoo aysan heer wanaagsan ka gaarin cayaartooyda qaranka dalkaasi waxaase jira cayaaro kale oo aada loo xiiseeyo xubinteeni wax ka bara wadamada caalamka todobaadkan waa naga intaa tan toddobaadka dambe amaana allah waa tahay xubinta lamidana toddobaadka dambe aad dhegeysan doontaan hadii eebe idmo shirkada caanka ah ee soo saarta dharka iyo kabaha lagu cayaaro kubadda cagta buma la yirahdo waxa ay sheegtay inay joojinayso qandaraaskii xayeysiintaha ay kula jirtay xulka kubadda cagta ee israel sanadka labada kun sida uu sheegay afnahooda shirkadan tilabadan ayaa la qorsheeyay ilaa sanadka hore mana la xiriirta baa laleeyahay qaadacada macaamiisha baqida qaranka israel inta lagu guda jiro dagaalka qaza afeenka shirkada dhanka sboortiga waxa uu sheegay in go-aan ay ku gaareen in shirkadan ay joojiso xayeysiintii ay siin jirtay shirkadan ama xulka qaranka ee israel shirkada buma muddo dheer ayay waxa ay la kulmeysay baaqi ku saabsan in ay joojiso xiriirka ay la leedahay xulka qaranka israel dhacdooyinka kale ayaa noo soo socda way kamid yihiin zimbabwe dadka ku nool oo aada ula yaaban kadib markii wasiirkooda maaliyadda loo aqoonsaday kan ugu wanaagsan africa aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar hay keen waanin iyo yuurura waabaydaygu maqan warankaa waageerka halistiyo waxba haya dababina aan wadkiisa argayne iyo sidoo kale imaynan wareysane waa heenna foosida weli hadday ugu yeedhaan ma waxbuu u talaya heeree kale ayaa ka mid ahaa waa codka macaan fanaanada ilaah raxmadee aamin cabdulaahi xidsi caashiq wadad maleh barnaamijkeena kulanka keenin ayay qeyb ka tahay warbixinada kale ayaan eegeynaa dad badan oo dhashay wadanka zimbabwe ayaa aada ula yaabay kadib markii ay maqleen in wasiirkooda arrimaha maaliyadda ee masuulina ku yidhaahdo loo magacaabay wasiirka maaliyadda africa ugu wanaagsan sanadkan wadankana qalaasa badan oo dhinaca dhaqaalaha ayaa ka jira baraha bulshada ayaa aada arintan loogu falanqeeyey kadib markii hay-ad caalami ah ay u aqoonsatay wasiirka u yahay kan ugu fiican wasiirada maaliyadda wadamada africa sanadkan waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay wax kaftana qaarkood waxay sheegeen ama ay ku tilmaameen ahaa kaftankii qarnigan ugu weynaa ee maqlaan iyo weliba in qaarkood ay ku tilmaameen inay la mid tahay markii markab dhul barfle lagu waday heerka shaqala-aanta ee dalka zimbabwe ayaa gaaray boqolkiiba shan iyo siddeetan hay-ad caalami ah oo reputation ball international yidhaahdo ayaa sheegtay in wasiirkan la abaalmarinta noocaas la siiyay wasiirkan waxaa xilkan loo magacaabay laba kun sideed waxaana isaga sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in abaalmarinta noocaana uu helo madaxda kubadda cagta dalka turkiga ayaa joojiyay dhammaan horyaalada kadib markii garsoore uu feer la dhacay waxaana fiiri baa laleeyahay nin gudoomiye kaa mid kamid ah kooxaha heerka koobaad ee dalkaasi halil umad maleer ayaa waxaa kubad ku dhuftay baa leeyahay ama fiiriba ninka madaxda ka ah kooxda layihaahdo m k e ankara kuwa faaruuq kooka ninka layihaahdo kaasoo garoonka kusoo ortay kadib markii kooxdiisa laga dhaliyay goolka barbaraha daqiiqadii sagaashan iyo toddobaad ciyaar barbaro hal iyo hala kusoo dhammaatay waxay ka tirsantahay subarliigaha dalkaasi cayaarihii horyaalka dalka turkiga ayaa hadda marka joojinaya arintan ayaana baaris weyn lagu sameyn doonaa waana taas tankeenta baan leeyahay in loo aqoonsado ama tartanka saakad la geliyo dalka myamar layirahdo ama baarme la yirahdo waxa uu noqday wadanka ugu horeeya ee soo saara daroogada opiumka la yihahdo iyadoona uu ka hormaray wadanka afghanistan oo kaalintan haystay sida lagu sheegay warbixin cusub oo qaramada midoe soo saartay waxaana ay sheegtay in beerashada sagaashaniyo ee kor u kacday obyonka dalka afghanistanna ee hoos u dhacday boqolkiiba wax ka badan markii ay daroogada mamnuuceen ururka daalibaan labada kun labaiyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan daroogada iyo maandooriyaha ee unodak layirahda magaceeda ayaa sidaas sheegtay beeralada maayamar waxay hadda heleen boqolkiiba toddobaatan wax ka badan beerashada obyumka iyadoo cilciliska qiimaha ubaxan ama geedkan ilaa hadda oo halkii kiilaba la kala siisto saddex boqol iyo konton dollar lacag ka badan markaan dhinaca xubnahan eegeynay waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed baana xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa maalinimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay labayo tobanka bisha diseembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol afartan iyo lixaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo sagaal iyo toban cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii maxkamadihii islaamka ayaa muddo toddoba cishaha u qabtay inay dalka uga baxaan ciidamadii itoobiya ee waagaasi caawinayay dowladdii kumeelgaarka ahayd maalintaasi waxaa warbaahinta la hadlay jenaraal sheekh yuusuf indhacadde oo ahaa madaxii amniga ee maxkamadaha maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo tobankii gabdhaha xulka qaranka soomaaliya ee kubadda koleyga ayaa ka adkaaday dhigooda dalka qatar maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii cabdiweli sheekh axmed ayaa loo magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii guddoomiyihii xilligaasi ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka guuray gudaha madaxtooyada oo uu deganaa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in laga joojiyey dhaqdhaqaaqii loona diiday in loo tago xilligaasi waxaa socday mooshin laga keenay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo maanta oo kale sanadii kun afar boqol iyo afartii haweeneydii la oran jiray liisabel ayaa isku caleemo saartay inay tahay boqorada dalka sbain maanta oo kale sanadii kun sideed boqol labaiy labaatankii maraykanka ayaa dal madax bannaan u aqoonsaday dalka mexico maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afariy labaatankii dowladii xilligaasi ee sbain ayaa ciidamadeeda kala baxday dalka morocco maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shaniy labaatankii ciidamo sacuudiyaan ah ee uu hogaaminayay ibnu sacuud ayaa qabsaday magaalada madiine oo ka mid ah magaalooyinka barakeysan maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol saddex lixdankii dalka kenya ayaa madax banaanadiisa ka qaatay ingiriiska uu gumaysan jiray ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxay midowgii suufiyeedka guud ahaanna waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana adib idinkuga celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aada ay wariyeen ifraax axmed oo nala socodsiinaysay qaar kamid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laagsidaanay ilmuhu uga basliyaan warshaddaysbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaaney al-shabaab qandhiya waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariije diintay qiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaaye qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlki nebigiiye markay quwadarreeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye qasaaruhu markuu gaarobay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene deegaanadana qiiq ka makaceen aad u qaab darane dabka isku maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqiin qoysas wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma garqaadeen war gorgorowso horay looma dhihin qarashka moogi qoombaxshee qaylaadu waa qareen shabaab war shabaab ayagoo awal baqalqiil ku jira ee ciidamada cunaqabataynta hubka laga qaaday qofkii maanta kadib hadalkooda qaataa so ayaa qayb kama aha war kalamaanay neef gowracankeeda kama waabtaa la yidhi eh. shabaabna rafadkii u dambeeyey ku jiraane eh. waxaase nasiib darra aragtidooda ee hadafkooda cid wax ku halay doonta war khawaariije way idiin dhammaatay dhigante gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay warwaaqla waxaad ka tagtay wax dhanbaa gumaadeen ku gabood falayseen waa garsoon ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii bahay iyo-ada waxaa kaloo la yidhi khawaariijey geedfuushaayaaya godgaasha waxaad gaasha laga guuda geedfuushaayaaya godgaasha waxaad gaasha laga guuda ruuxaa kaloo la yidhi argagixiso weeyoo shabaab uunku waa naxaye anshaxaa ka liitoo jidkay dhab uga iisheene iyagoon kamin rag waa kala adkaadaaye erey erey haddaysnaan u fulin amarradaan siinno usha iyo waxaa noo dul suran ururka qaartiiye inin firirta saan uga dhignaa la arki doona aryadhaha kale manay xabad lama socotiina waxaa la yidhi gacanku dhiiglayaasha ceel dheere lamada nimoo isla dhalatee dhakhtarka iyo culummada ku dishay gacantaa lagu soo dhigay nakoob ciidamada hay-adda nabad sugidaana inay gacanta ku dhigaan ku guuleystay war doohlay gali iyoonay duurlay gadhaha dhuumadiba dila marlaylagubade war hadda ka hor baabuanguuraa wuxuu yidhi diiwaanka ha laygu qoro dambiila mar baa la qaban war waxaa kaloo la yidhi nin wax dila haddii aan la dilina la sii daayo dilaasarana waa in inuu noqdaasaa la dili waaye diladilayayaashii doolyahaas ha qaadee addafe yo jari war dilka lagu kaftamay wiilashan dulunka loo laayey eh. sida duunyadoo kale ma nihin days qiyaamaha eh. aaqiraa dambayse maxaan dhiganay diiwaanka aryadhaha waxaa hore loo yidhi ceesaantii eh. masiiya good madax shabeel shabeelleefta war kalamaanay eh. ilmo aanfa wareento ummadday ka dhasheen iyo ehelkeedii dilaayoon wax isxaana lahayn eh. al-shabaabku miya anugu waaba la yaabeen aho axmedow samigay cabdulaba wuxuu yidhi how eh. abeesoo geedka uu eegay dadka iisugu aadiisa abeesa geedka uu eegay dadka iisugu aadiisa warwar ma haystaane madaxweyne qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kismaayo ka degey madaxweynaha jubbaland aana soo dhoweeyey isbahaysi miya dadkii daadadka gaadi arranti oo kataladahayaana ilma adeerayaalow dakada hobyo dhismaheeda naga caawiyo miyuu dhihi rabaa war hadda beersi qumbe axmed madoobe ma lagu casuumay war wejigii afraad ee dagaalka khawaarijta ama kii shanaad bilowgiisa miyay iska kaashan rabaan warwada waalantiin waxna lidiima sheegi karee madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa la yidhi kismaayaa shirugo furmayaa waxayna ka arrinsanayaan gurmadka fatahaadaha iyo dhammaystirka dastuurka shirku isugu amad lafta garanka jire yamadeeyow celi guud laawibamaha kama maqnaa doonaan malayha wareerhaaye puntland shirar badanay ka baaqatae eh. ma dawlad madax bannaanay noqotay war debow waa hooyadii federaalka e howla eh. doorashana waa ku mashquulsan tahe eh. hadda naga raalli ahaada war madaxweynaha s c khaatuma wuxuu yidhi puntland iyo somalilan qofkeennii xil ka qabto aada innaga nama mateley waa qof iskii u shaqo tegey waalwalaweynay waa waalateene jaarnimada ilaaliya oo somalilan faragelinta ka daaya war kalamaanay la kala tegaa la yidhi orodsa maahane haye adiin hadda tahriibtay war haddee bawxgee u cararisaa war sheekeeya ordada maratoonka miyaad soomaaliya ku matali rabtaa war yaa orod sheegay waa la kala tagu idin yidhinanku intaa la aadayhe war welidiinba kalamaanay warka waala waala jirtaane soomaaliya qaramada midoobay shir guddoominaysaa hayehe antoniyo gotares miyaa dhalasho soomaaliya qaatay war gutarasagoo aayado qur-aana daliishanayaan arkay ilaa ninku soomaali buu ahaa war siduu carruurta falastiin xasuuqeeda uga damqadaan arkay ninkuma fogeyn war kalamaanay waxba la idiinma sheegi karee xasil daraana ku baadeene madaxweynuhu wuxuu shir guddoominayaa shirka qaramada midoobe amniga looga hadlayo war qaramada midoobe horay uga qaada cunaqabataynta hubka soomaaliye eh. hubkii qudhiisa miyay nugu caawinaysaa umbow hubkana kaalama loo bixiyaa waan weynay anigu eh. in dhibaata igu filane faraqaan ku haysa <laughs> warwaaqlow eh. weli faalka aanshaqu midinku fadhixun yahaye aryadhaha war ma haysiina maanta waxaa maxkamada ciidamada la soo rogojiyey askari dilay taliyihiisa waxaana la sheegay askarigaasu inuu diiday amarka taliyihiisa askariga dilka geestana wuxuu yidhi yaa la yidhi ha cafiyo oo nafta ha badbaadsho buugga naxariista ha lay hadda shuutaanka war sugayna war waxaa kaloo ka sii horreeya ayagana maxkamadda la soo taagay shabakad daacishahoo lagu soo qabta bumbooyin waxaana la sheegay inay masaajidkula kala wareegayeen markii lasoo qabaya labadooda mid ka eh. oo jamaacada tukanaysa safka hore oga jiray warbow daacishka bari baan ku ogeyne eh. maxaa banaantirna keenay war ciyaarxamar baraarugey ma jiro duul ka xoog badane eh. intii lagu hantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastoo xiriir lale ayaa dan u xawaarayne xaafadugama dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore haddeer xiisad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen shalay amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaae xamdi shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii kalmaane waxaa la yidhi gaarisa iyo wajeer bannaanbax weynaa ka dhacay waxayna dalbadeen shacabku in macallimiintii la soo celiyo deegaanadan ka shaqay jirtoo ka tagtay go'aankii dawladdana waa ka hor yimaadeen aryaadhaha kalemaanay war ma haysiine wasiirka maaliyadda ee dalka zimbabwe waxaa loo aqoonsaday wasiir maaliyadeedka afrika ugu fiican laakiin shacabka zimbabwe markay warkaas maqleen waa la yaabeen waxayna yidhiheen waa kaftankay ugu weynay ee caalamka ka dhaca <laughs> gagaadashikoogaayna war kalemaanay afrikaad ku mashquulsheenaan caalamka idinkaga warrame bariga dhexe dadkay baaba'shaan binu israa'iil bambay kaga digsiiyaan ciyaal baahanoo qaday boqorradii carabtuna yuhuud waa ka baqayaan bahalkii gaboobana shartaa waa u bogayaaye bartanka hauga rido ee bahay belalkii naareede boqolaal wejoog kala xun buu baydhan leeyahay war adduunyada qalalaasa dagaalbaa loo qiildayayaa qiimihii nolosha waa la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa xubintii kalamaan ayaa dhegeysateen barnaamijkeena kulanka keenanayna gabagabo u tahay waana mahadnaqayaa saaxiibada igala qeyb qaatay barnaamijka tabin diyaaran iyo farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba waxaan kaga tegayaa coodka macaan fanaaniinta haweys khamiis iyo madane cabdicale heese dahabley tadii barnaamijka la mid ah nabadgelyo dushaydan ku saara